alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wصl اllahuma wslm عlى nabiyina muxamadi wعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacdu yaqulu اlmawlى tabaaraka wataعaalى fi kitaabihi اlcaziiz wtacaawanuu عlى اlbiri wالtaqwى wla tacaawanuu عlى اlإثm wاlcudwan wاtaquu اllaha in allaha shadiid اlciqaab macaashir almuslimiin annagoo ka duulayna aayadda qur'aanka ah oo rabbigeen uu ku yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa ayaanu u qabannay mu'tamarkan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa inoo fududeeyey ilaahay baanu oga mahad celinaynaa kumanaan mar iyo ka badanba maxaa yeelay hadduusan rabbi subxaanahu wa tacaalaa uusan ina waafajin lahayn oo uusan noo fududayn lahayn oo uusan noo sahli lahayn tallaabo la mid ah iyo mid u dhow toonna aanan qaadnayn marka ilaahay subxaanahu wa tacaala baa kumanaan jeer mahadsan wa bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan ku shukrinayaa culummada waaweyn ilaahay baa weyne oo inooga kala yimi dunida dacladeeda oo aada garanaysaan oo aanan u baahnayn inaan nin nin idinku magacaabo meel walbay inooga yimaadeen sano sanooyin badanna waa ay inoo yimaadeen sanooyin kalena waa inoo iman doonaan in shaa allahu tabaaraka wa tacaala marka si guud iyo si gaaraba waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala culimmadeenna allah inoo barakeeyo ilaahay cimrigooda allah noo barakeeyo caafimaadkooda allah xoojiyo diintooda anfaca ha geliyo ciribtooda allaha sugo ilaahay subxaanahu wa tacaala tallaabada ay soo qaadeen miisaanka xasanaadka allahu gasho walaalada rag iyo dumarba leh saqiir iyo kabiir taajir iyo maxay ahaydayey faqiirba leh maxay ahaydayey macallin iyo ardayba leh cid walba leh hooyo iyo inankeeda aabbe iyo curadkiiya gabar iyo maxay ahayday wadaadkeeda wiil iyo walaashi iyo walaalkiiba ah dhammaantiin dadka saaka ka soo qayb galay mu'tamarkan furitaankiisa oo goor hore yimi oo intaan culimmada isu celcelinaynay oon isla sugaynay u dhabar adeygay bacda shukri illaahi tabaaraka wa tacaala waa idinku shukrinaynaa waxaana idin leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tallaabadaa soo qaadeen miduu dembiga idinka dhaafo iyo miduu rifco iyo darajo idinku siiya allah idinka dhigo maxaa yeelay tallaabo diin loo soo qaaday runtii aadana tirada uu ilaahay ugu talagalay ama qiimaha ay leedahay alle agtii wuxuu aadana qiimayn karo ma ahan ilaahay baa inaga yaqaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu fadhigan ka yeelo fadhiyadii uu ku tilmaamay inuu malaa'igta ugu faano ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khayrkiina ha badiyo maanta waxaa inoo furmaya siday walaaladuba sheegeen kulan diimeedkeennii lixaad ay mu'asasada ansaaru sunna qabanaysay maantuu noo bilowday culummada ka qayb qaadanaysa waxaanu soo iclaaminay amaanu ogeysiis ku bixinnay inay yihiin labiyo toban labiyo tobankii toban baa ka hirgashay labana waa ay hirgeli weysay cillado soo baxay darteed ninna denmark ayuu ka soo bixi waayey ninna cumro iyo maka iyo halka baa loo kaxeeyey oo qolyaa yidhi ina kaxay oo waa shariif maxamed sharif tawiil ninka la yidhaahdo ninka xagga iyo cumrada iyo maka wardiga nooga qabanaya oo soo afuufaya wadaadka denmarkna waa cabdiraxmaan abyad inteennii kale waa wada joognaa waana ka qayb qaadanaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala oo qolo aanan maxay ahayda mid iyo laba iyo saddex ahayn oo hadda inala joogta iyo sheekh maxamed cabdi umal iyo sheekh maxamuud shibli oo iyagana xaflad xilligan fadhiya xaflad kaley fadhiyaan oo qorsaysnayd oo hore u qorsaysnayd soomaalidu waa barakaysan tahay oo waxaa laga yaabaa in ay halka hadal ka doonaan laakiin waa is ognahay in sha allahu tabaaraka watacaala tacaala sheekhulbeledka iyo saaxiibkeen muftigeenna iyo maxay ahayd ay sheekh maxamuud shibli intaba haddaan wada hadlaynay waana noo qorshaysan yihiin waxaaba laga yaaba maanta kelimaadka inay wax ku leeyihiin in sha allahu tabaaraka wa tacaala intaasina intaa baan ka leeyahay xaqiiqatan waxaan u ducaynayaa wiilkayga maxamed xasan axmed muuse oo aan maxay ahaydaye hooyadii doonay oo aabbihii u doonay oo aan u guuriyey hooyadiina dhimatay allah u naxariisto aabbihiina waa taagan yahay oo dhabarkuu xirtay oo guntigu adkaystay siduu caruurta u korin lahaa khayrkooda allah badiyo qaarigii qur-aanka noo akhriyey waxaan kaloo ku sugrinayaa maxamuud dulyadayn oo ahaa maxay ahayd daadiyaha barnaamijka oo uu alustaad alcorneel xasan garre kusoo dhaweeyey tixdii garaha ahayd ma ku dhuftaa yah garreemati garre tuko lamamiti waa waa ku dhufan karaa si uu maxay ahaydaye xasan garre iyo garraba ay garta u qaataan tamaam xasan garre ninkuu kusoo dhoweeyey oo daadiyaha weyna maraykanka ayaanu oga yeeray sheekh maxamuud ulyadayn waana ninkaa taqaanaanoo sano hore sanadkii dhoweedkii ka horreeyey noo daadihinaya barnaamijka sidoo kale walaal kale waxaanu oga yarnay soomaaliya isagana oo daadiyaha labaad ah alakh mubaarak waana arki doontaan insha allahu tabaaraka wa dhammaantiin bacda shukr illaahi tabaaraka wa tacaala waa idinku shukrinaya sidoo kale waxaan ku shukrinayaa barnaamijkan ama mu'tamarkan islaamiga ah dadka nagala qayb qaatay oo aanan mid iyo labo iyo saddex ahaynoon oon hal galabta ama saaka halkan aan ku soo koobi karaynin sidoo kale idaacadaha iyo maxay ahaydayey allahu lmustacaan warbaahinta nala joogtaa oo mid iyo laba iyo saddex aanan ahayn iyana waa ku shugrinaya sidoo kale walaaladeen sheekh bilow aadan kerow iyo sheekh cabdiraxmaan tawiil iyo maxay ahaydaye doctor abushayba iyo alustaad alimaam asheikh waladi jamaaludiin imaamka jamiya mosq dhammaantiin sheekh doctor xasan xusein oo ninka geeska u jira ah waa ku shukrinayaa dhammaantood sidoo kale waxaanan hilmaamaynin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maxay ahaydayay aan ugu dhowaanayaa waxaa jirta gabarh soomaaliyeed oo maamooyinka soomaalida ka mid a oo intaan barnaamijkan waday ii timi lacag xoogganna ii keentay oo tidhi kaga qayb qaado mashaariicda aawado waa qofka keliya aan arkay oo isoo doontay oo yidhi intanaan ku darsanaya lacag aanan yarayn oo melyan iyo dheeraada ayay ii keentay anoonan raadsanin u tegin ilaahay khayrkeeda allah badiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala taasina waa min baabi walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum ma ka doonayo maxay ahaydaye inaan ugu dhawaado ama aan maxay ahaydaye jeebkeeda furto laakiin min baab walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum iyo si aanan loogu malayn hantidan inaan aniga keligay bixiyey sidoo kale nin walaalada ka mid ah oo ganacsadaha soomaaliyada ugu weyn oo hadda imaqlaya gidaarkaana gidaarkaa sii jeeda oo b b s la yidhaahdo asaguna waxaanan filanayn buu ma aqaan meeluu iga soo shubay maalin baan u tegey oon xoogaa gebi dhacay oo tallaabada qaadi waayey markiiba soddon daqiiqo kadib accountigayga wuxuu ku soo riday waxaanan qaadi karayn ilaahay khayrkiisa ha badiyo ninka anaa raadsaday gabadha waxaan u hormariyey gabadha ayadaa isoo doonatay oo maxay ahayday ilaahay uu saanteeda soo qaaday ilaahay waana waxaa la gudaa waxa uu walaalka kuu galo waa la sheegaa oo waa la gudaa ragna waa kii maxay ahaydayay abaal gala ragna waa kii abaal guda marka ilaahay subxaana wa tacaala macsharka intaa la eg baan labadaa qof ilaahay hortii ooga baryaya ilaahay inuu miisaanka xasanaadka u gesho oo ayan noqonin wixii ay ii dhiibeen mid aan maxay ahayda meel gaara la maray markhaatina ka noqda aniguna waa qiraya ilaahay subxaanahu wa tacaalana waa og yahay intaa ayaan waxaan ooga baxayaa mu'tamarka iyo furitaankiisa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaada maanta waxaana la joogta gabar soo muslintay sano hore oo sanadkii dhoweyd oo dhan aan college ku haynay oo kukuuyo ah oo insha allahu tabaaraka wa tacaala halkan galabta ka akhrin doonta suurat lburuuj mar dhaweed baan u dhegaysanayey wasamaai dati lburuuj waxay ku dooratay baan la yaabay waxay ku dooratay baan la yaabay xaqiiqatan axaadiis bay soo baratay waxayna tidhi afarta sano soo socotana waxaan rabaa kan hadda aan ka soo baxay mid ka weyn in la igeeyo in sha allahu tabaaraka wa tacaala waa ku qurxinaynaa barnaamijka waxay ii keeneen walaalada nuur kabiir miyaa soo dhiibay ma aqaan maxamed cali shucayb waa nin dhalinyara ah oo wiilashayda ka mid ah oo beri dhoweyd lagu dhaawacay oo miyirku ka tegey oo maskaxda laga qalay oo koomo ku jiray dhowr bilood oo culimmadana ay garanayaan oo u shaqayn jiray sheekh cabdirashiid iyo sheekh mustafa iyo dhammaantood iyo sheekh maxamed idriis iyo culimmadoo dhan waa garanayaan san hore ninkii logisticada ugu weynaa weeye baabuurta iyo iskudubaridkooda koomuu galay dhowr bilooduu ku jiraa xalay buu taleefon igula hadlay faraxa aan farxay ilaahay baa oga hadal baa laga la'aa miyir baa laga la'aa intaasoo bilood buu geeri iyo nolol u dhexeeyey ilaahay caafimaad xooggan oo uu ku rukuuco ku sujuudo ilaahay ku caabudo oo dacwada uu ku shaqeeyo oo caruurtiisa ku dhaqdo oo reerkiisa uu ku dhaqdo oo uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu adeego allah siiyo ma ma aqaan runtii nuur kabiir baa ku qoran ma waxay ka wadaan nuur kabiir ha u duceeyo mise nuur kabiir baa soo qoray garan maayo laakiin ducadii u dhacday in sha allahu tabaaraka wa tacaala qudhaydu ma sahlani oo inta aanan jabhadayno dee aanan waaqluhu iyo wareer ka dhicin ducadayda waa kici jirtay laakiin waayadan dambe oo xoogaa warku batay baa laga yaabaa inaan garbahayga eegayo wax badan iga daateen laakiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa ducada mu'miniinta muslimiinta galabta halkaa fadhidaa oo ilaahay dartii u fadhidaa inuu walaalkeen ku caafiyo iyo cid kastoo inaga jiran oo ilaahay subxaana watacaala dartiisa aan u jecel lahay ilaahay caafimaad deg dega ha siiyo assalaamu calaykum waraxmat ullah